dharka loo yaqaano xirashadiisa ayuu baabkan u baab yahay aqbiya waa jamcu qiba jamcu qiba weeyaan aqbiyada waxaa la yidhaha waa hawbun dayiqu اlkumayni wاlwasaطi mashquuqi min alkhalfi yulbasu fi الsafari wاlxuruub liأnnahu acwanu cala alxaraka aqbiyada waa dhar qaybtan kumaynka ah oo halkan duluusyaha laga xiro oo gacmaha xaggood ciriiri ka ah kow tan labaadna dhaxdana ciriiri ayuu ka yahay tan saddexaadna qaybta dambe wuu ka dilaacsan yahay qaybta dambe wuu ka dilaacsan yahay hoose intaa marka sifo ayuu leeyahay waxaa la xirtaa laba jeer ayaa inta badan la xirtaa xilliga safarka iyo xilliga dagaalada ayaa la xirtaa liannahu acwanu cala alxaraka dhaqdhaqaaqa ayuu aad u fududeeyaa dharka isaga bal meel ku tilmaama horta dharka haddaan xihannahay annaga ma ahan midna dharka isaga meel ku sheega dadka shaqaalaha maqaayadaha afroolka waa laga yaabaa shaqaalaha dharkaan ay xirtaan oo isku joogga oo afroolka oo gadaalka qararsan oona ku yara dhegan waa laga yaabaa ya dhulka inuu jooga laazim maahan waa dharka hor laga xihani ibaaga sida shaar loo gashana weyaan may dhadu ciriiri ka yahay gacmahan ciriiri ka yahay marka mar waxaan is idhi dharkan ay qolyahan eshiyaanka eh, xirtaan sida afghanistaanka iyo hindida iyo bakistaanta iyo xataa qaybo bangaladesh ka mid a ah ay xirtaan kaas amuu yahay hataa igu soo dhacday marka kaas inuu yahay hataa igu soo dhacday <coughs> marka aqbiyada dharkaas noocaasa ah weeyaan ama dharkan afroolka oo isku jooga ah oo kor ay ka xirtaan shaqaalaha oo waliba qaybta sare ah, ama ha noqdo tan ama nooc kaloon intaba ahayn oon la aqoonin oo ayaga u eg ha noqde aqbiyada dharkaa nooca weeyaan ya noociisi miya qibaaga bal adi sawir ka fiir meesha xadiidka shan kun saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiis قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل الطريف ويعني قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن ابن أبي ابن أبي مليكة وعبد الله بن أبي مليكة عن مسور ابن مخرمة قال وحير مسلم قسم وحوقي برسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية dharkaas aqbiyada ayuu qaybiyey oon soo tilmaanay walam yuci musin mahramata mahrama hayan waba kama siinin ninka la yihah mahrama saxaabiga jaliilka waxba lagama siinin fa qaala mahramatu mahrama wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow hahay oo miswar ahaa bina naadi ilaa rasuli rasulka al sala allahu alayh waali wasalam fainalaqtu macahu nabiga ayaan muxuu ahaa aadnay qaala wuxuu yidhi dkhul gal gudaha wiilyow miswarow fadcuhu lii fadcuhu lii igu yeer yacnii mararka qaar waxaas leedahay ama laga haboonaayo laakiin saxaabada nabigeen waxay sameeyaan kolleyba xabaduna ay ka ogsoon yihiin waxaa laga yaabaa nin dee yara baahan oo oo dharkin laga yara qadi oo si uu yara muxuu ahaa madluunsan in aad yar waa laga yaabaa fadcuhu lii igu yeer qaal wuxu yidhi fadacuutu waan u yeeray nabi allow aabbahay ku taagan kharaja uu soo nabigeena sal sl ilayhi qibaaun maradaas qibaaga ah ay tahay oo minhaa dhararkii muxuu ahaa aqbiyadii badnayd ka mid ah maradaas noocaas uu nabigeenna garabka u saarna ama watay marka markuu u soo baxay ninka la yidhaahdo mikrama ama makrama fa qaala kadib nabigeena wuxuu yidhi intuusan makhrama hadlin wuxuu u socda u yaqaana ama halla waxyooda mujigiisa ka akhristee khaba'tu waan kuu qariyey haadaa kan oo qibaagaan kuu qariyey laka adiga fa nadara wuu eegay aabbahay ilayhi qibaaga ayuu saa u kow falabisahu u irtay khalaas uu rabay waxay ayd inuu maradaa helo soomahin oo dad kale la wada gaarsiiya isaga ka maqnaa wixiisuu hela khalaas buu iska tagay nabigeennana saas u ah calayhi salaatu wasalam wax adduunna sideedaba ummad iskuma qabsan jirin baabu lubsu saraawiili sarwaalada la xirtay baabkan u baab yahay saraawiisha su saraawiisha caadiga oo kutubaha qdiinta lagu sheega qaar lagu sheegay qur-aanka kariimka in badanna axaadiista nabigan lagu sheegay alayh slat slam ma sarwaaladan caadigo annagaan xihanno ah mise way kala duwan yihiin bantaloonka baalka loo yaqaana saraawiishaan xihano waa la yihahda bantaloon ayaa la yidhahdaa soo maahan bantaloonkaas iyo saraawiisha caadiga oo kutubaha lagu sheegay iyo diinta lagu sheegay misleeyihiin shaki ma lahan aaday u kala duwan yihiin way kala duwan yihiin habka u talan yihi maahano inaan laba lugood uu leeyahay waa isku mid laakiin bantaloonka waa dayiq waa ciriiri saraawiishana waa wen yihiin saraawiisha marka la sheegaa inta badan qolyahan mataqaanaan la yidhaahdo kurdida alakraad kurdida ama ciraaq ha joogeena ama suuriya ha joogeena ama iiraan ha joogeena ama turkiya qayb ay xataa joogto ha joogeena dhar waxay leeyihiin sarwaal iyo shaar isku xihan sarwaalka marka waa belefbelef weyn aad buu u weyn yahay berigii hore xataa halkan meesha nairobidan wadaadada ragga ah saraawiishaan caadiga ma xihan jirin saraawiil waxaa la xihan jiri weyn oo muxuu ahaa belefbelef ah ragga qaaroo soo gaaray hadda qof wata ma ma xasuusta kii bakistaaniga maaha sirwaalkan caadiga ah laftir ayaa talmadiis waxaa laga dhigi jiray bahal belefbelef oo aada weyn marka waxaa weeyaan laakiin hadda xaragadii ayaa aad xaggiis lasii aadayo waala si fiican baa loo dhuudhuubtay marka culimada qaar waxay leeyihiin bandanoolka midkan caadiga ah oo faranjiga iyo ree yurub ka yimid way diidayaan salaad kuma ansaxaysa ay leeyihiin laa tasixu fiihi salaa culimo saas qabtaa jir la socda waxaan adinka ciyaarta umaynaysaan culimo saa qabtaa jirta oo surwaalkaad noocaas kuma ansaxaysa laakiin waa laga marjuux waa laga fiican yahi lakiin ninka imaam markuu noqonayo in mid yara waasica aho cawradiisa aan aan aan sawaraynin inuu xirto ayaa wanaagsan hadda dumarka dharka xijaabkooda waxaa laazim ah in uu shuruuddiis waxaa ka mid ah inuusan noqonin wax dayiq oo cariiri ah oo jirkeedii sawara meelihii kuskuusnaayo dhan kuusa inuusan noqonin sawsaa maaha sirwaalkan waa la isna ragga meelihiis kuuskuusan wax kuusa waa inay uusan ahanin oo nowca maa uu waasic ahaado soomaalidan waad garanaysaanoo targal ay dhihi jireen targal iyo waxbay dhihi jireen waxaa mararka qaar meelaha gobollada qaar qofka hadduu sirwaal xirto gaala loo arki jiray qofka hadduu sirwaal xirto inuu gaal yahay hebel waa gaaloobiyo targal ayuu irtay islaamnimada waa ka bixi jiri khalaas isaga ama muslim lahaad ama gaal lahaad say u taallaa laakiin dadku waxay ku xukumayan inuu gaaloobay arrinta ayada waxa laga yaha ragga magaalada ku dhashayo muxuu ah inay waxad aqoonin ya ma xasuustaan arrinta ayada qofka surwaal xirtay inuu gaal yahay dad saa aaminsan ma aragtan weligiin yaa arkay awal mara tasmac anta ana ra'aytu unaasan qofkii surwaal xiran gaal u yaqaana bicaynaya indhaygan ku arkay marka koley madaniyada iyo reer magaalnimaday ka fog yihiin mayna oo meelaha askora jiraane marka waa saasaa laga yaabaa marka waana dee gaalnacaybka waxaas gaalnacaybka u keeni jahli isku jira jahli maca buqdi اlkufaar aljahlu maa zaa'id buqdi اlkufaar yusaawi takfiir man labisa albandanoon waaya xadiidka شhan kun saddex boqol iyo شhan iyo labaatanaad waa xadيث صحيح qال الإمام النسائي أخبرنا محمد بشار بندار قال حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج وإمامكي عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عبد الله بن عباس سمع النبي نبينا أيuu ka maqlay صل سلم يقول isagoo بعرفاaت بعرفاaت عرفاaت nabigeena oo taagan ayuu ka maqlay calayhi الصلاaةu وسلام oo faqaalo kadib rasuulkeen wuxuu yidhi man lam yajid izaaran qofka hoosgunta aanan helaynin oo go-aan hoos laga xirta aanan helaynin falyalbis saraawiila sarwaalaha xirto ama sarwaalha xirto waman lam yajid naclayni qofka laba kabood aan helaynin falyalbis khufayni laba khufaa xirta weeyaan waliyaqtachumaa asfala min alkacbayn waa taqaanaan marka maxalushaahidka waxaa weeyaan saraawiilka in la xihan karo nabigeenna ayaa cadday calayhi الsalaatu wasalaam qofka muxrimka ah dharka loo talay jirka sidiisa loo talay oo gacan iyo gacan kale iyo lug yani jirkao dhan aan ah, khamiisii dhar saa u talan qofka muxrimka ah hadduu rag yahay looma ogolo dumarka mayo dhib ma lahan marka qofkii aan heli karin marka una xaj jiraba muxuu samaynayaa sirarku isku taagaya hadduuma heli karin ibna kuma heli karo lahaasho milkiyad ma haysto eh, waxaa weyaan cid siina ma lahan caariye kuma heli karo xajkana waa la jooga xilligiisii maxaa la samaynaya haddii la waayo biyo maxaa la samaynaya tayamum waa la gabagabaysana sooma waa sidii oo kale marka maxalushaahidka waxaa weeyaan man lam yajid izaaran falyalbas asaraawiila baab nacam faqaala faqaala rasuulkan wuxuu yidhi weeyaan can ibni cabaas radi allahu canhuma أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفاaت ayuu kaga maqلay فقاaل ya mrk faqaala wuxuu ka maqlay marka maxay ahaayeen rasuulkeena nacam ha marka faqaalada waa rasuulkeena alladii yaquul faqaala qofka dhaha markuu cabdullahi bin cabbaas faqaala rasuulkeenna wuxuu yidhi qofka dhaha waa cabdullahi bin cabbaas laakiin qowlka dambe oo muuqaalka eh, eh, waxa la dhahay waxaa weyaan waa hadalka nabigeen sal slam ah, naam ayib baabu taqliidi adkayn la adkaeyu baabkaan u baab yahay fii jari lizaar hoosguntiga in la jiido dhulku lagu jiido in la adkeeyo oo dembi weyn inuu yahay oo la sheegay ayuu baabkaan u baabay xadiidka shanku saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadis saxiix qaala imamuna sal akhbarna wahb ibnu bayaan wahb ibnu bayaan qaala xadaثana ibnu wahb cabdullahi wayaane qaala akhbarna yunis ibnu zayd ilayli can shaabi zuhri ana saliman saalim ibn cabdilahi eh, bn cumar أhbar wuxuu warama ana cabd lahi bn cumar bn khaaab radi allahu canhuma xadaahu inuu uu sheegay ana rasu rasulka sl sl rsulken wuxuu yidhi bayna goor rajulu nin yajuru uu jiidi izaarahu isguntigiisa min alkhuyalaa'i faan darti u la jiidi iyo xarre kibir khusifa bihi dhulkii ayaa lala jaray fa huwa ninka isaga dhulka lala jaray lala gooyey yatajaljalu wuu sii wilwiloomi fi lardi arlada gudaheeda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama laga gaaro ummadihii hore nin ka mid ahaa oo inta dharkiisa jiiday weliba xarray kibir awgeed u jiiday ood ilaahay cuquubaday subxaana wa tacaala oo dulka lala gooyey oo ilaa qiyaamada ay ka dhacdana sii welwiloomi ayuu nabigeena sheegay calayhi salaat slaam waa zajri iyo adkayn qofka maradiisa dhulku jiiday oo ragga ah dumarku noo imaan doona insha allah tabarak wa tacala u bannaan tahay xadiidka shan kun saddex boqol iyo toddobiyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai bn qtay bn saciid qaala xaddaana layt bn sacd almasri ibaaga miya ah, axsanta ibaaga marka caawa casharka in la saaro waahe ibaaga shacbirashiidaa keenay khayr lasi ibaaga waa kan taqriiban waa kan dabadan uu ka jeexan yahay axsant jazaaka allah khayran kan noo soo dir barak allah fiik waaya marka xadiidka an kun saddex boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadiis qaal imam akhbarna qutayb bn saciid qaala xadana lays bn sacd almasri can naafic xa wa anbana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari qaala xadaana bishr ibn fadl qaala xadaana cubaydillaahi ibn cumar alcumari can naafic can cabdilaahi ibn cumar ibn khaaab radi allahu canhuma ibn mascuud cabdilahi bn cumar qaala cabdilahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slem man jara qofka jiida hawbahu maradiisa aw qaala ama rasuulkeena wuxuu yidhi ina aladii qofka yajuru jiida hawbahu maradiisa min alkhayaala khuyalaa'i fanfaan iyo xareekabir awgeed u jiijiido maradiisi lam yandur allahu alla weyna ma eeg ileyhi isaga xaggiisa yom qamati maalinta qiyaamo marka laba dembi weeyaan <coughs> mid waa waxaa weeyaan waa niyada wax ku saabsan oo kibir iyo howlo ku saabsan midna waa waxaa weeyaan waa jiiditaankii mid saddexaadna waa jirtaa oo alisbaal maa asfala min alkacbayn ayadna waa jirtaa waa noo imaan doonta insha allah tabarak wa tacala intaba dembiye aan la ogolen waa midna xadiid an kun saddex boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam mxamed abdilacla asancaani qala xadana khaalid bn xasan hujaymi qala xadana shucba can muxarib ibn dihaar asaduusi qaala samictu ibn cumara yuxadiu ana rasul rasulk a sl sl rsulkan wuxuu yihi man jara qofka jeeda tooba maradiisa min mahi maxaa idiin qoran nakiilatin sooma man jara qofka jiiba thawba maris min makhiilatin xarrakibir iifaan dartii fa ina allaha laweyne caza wajalla lam yandur ilayhi lam yandur ma eega ilayhi isaga yowma alqiyamati maalinta qiyama ilah xaggiis ma qofka isagaa xadiidka ama baabka boqol iyo labaad baabu mowdic nizaar hoosguntiga meesha la gaarsiinaa marka hoos ay noqoto iyo baabkaan u baabay xadiidka an kun saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan waa xadii saxiixa qaala alimaam nasir abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali ومحamed بن qdamة الmasisi can jrيr بن cbdالxamid الضبي can الأcmش وسulayman بن hran can abi isxaaq السaبيici وcamre can muslim ibn nudayr الsicdi ah, waa maqbule can xudayfaة ibn الyamaan radi الlah canه arda qala xudayfa qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem mowdicu اlizaari hoosguntiga booskiisa ilaa ansaafi saaqayni labada ah, goomadood bartamahooda weeyaan gomada bartamaheeda waa yani jilibka iyo hanqowga inta udhaxaysa bartamahooda weeyaan halka booskiisa saxda ah mawdicu اlizaari ansaafi الsaaqayni wاlcadala iyo muruqa yani taqriiban waa meesha muxuu ahaa lugta ay ka bilaabayso markii laga soo bilaaba jilibka laga soo bilaaba meesha muruqa halkaas iyada weeyaan halka iyada wاlcadala waa muruqa halkaa weyaan fain abayt haddii aad diidda oo tidhahda xogaho dee baasha waa ma yara qurux badno e fa asfala hoos u yardaji abayta haddii aad fa min waraa'i saaq gomadda isaaqa meesha dhabarkiisa oo u dambaysa yani intaana hanqowga la gaarin halkaa weyaan ama hanqowga afkiisa soka weyaan walaa xaqa xaq lilkacbayn labada haqow kuma lahan filzaar hoosgundiga ayaga labada hanqow in la daboola hoosgundiga kuma lahan saasuu nabigeena cadayna sal slm walafdu ley muxamed ayaa iska labadina oo soo warisay waxamed bin qudamat masiisi lafdigiisa way lafdigan baabu maa taxta alkacbayn min izaar hoosguntiga wixii labada gomadood ka hooseey labada hanqow ka hooseey ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan kun saddex boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimaam nasai alayh tl abarna ismaciil mascuud qaala xadana khalid bn xasan ujaymi qaala khaalid bn xari weyan qaala xadaana hishaam adastawaa weyaan filaya mise waa eh, eh, ya nacam can yaxya ibn maxamed ibn ibraahim qaala xadaanii abu yacquub ibnu yacquub weyaan abu yacquub baa idiin qoran sooma ibn ka dhiga abu yacquub waa cabdiraxmaan ibn yacquub aljuhani annahu abu yacquub ibnu yacquub ibnu yacquub samica wuxuu maqlay abaa hurayrata cabdiraxmaan sakhri dawsi raawiyat islaam radia allahu canhu arda yquul isagoo ayuu ka maqlay qaala rasu rasulka wuxu yhi sal l slm maa taxta alkacabayn labada haqo wixii ka hooseeyo oo min alizaari hosguntiga fa fi naar naar ayuu ku jiraa weeyaan xadiidka shan kun hal mar ayaan rabnaa insha allah tacala inaan markaan eh, qaybahan ka degno aan eh, kelimo yar ka dhaha insha allah isbaalka wixii lamid la xiriiro xadiid shan kun saddex boqol iyo kow iyo soddonaad oo xadiis saxiixa qaala alimaamu nasayi calamat akhbarna maxamed bn haylaan qala xadana abu dawud ayaalisi weyaane qala xadana shucbatu waa imaamkii qala ahbarnii saciid ibn abi saciid almaqburi kaysaan weeyaane waqad kaana waxu ad yukhbiru mid sheega can abi hurayra ayuu ka warramayey radi allahu anu arda can nabiy nabigan uu ka sheegay abu hurayrana qaala nabigan inuu yidhi maa asfala min alkacbayn labadan qow wixii ka hooseeya oo meel izaar isguntiga fa fi naar naar gudahi ayay ahaatay weeyaan baabu isbaal izaar isguntiga in la raaraciyo baabkan u baab yahay xadiidka shan kun saddex boqol laba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam na mxamed bn cabdilahi bni cubayd ibnu caqiil alhilaali saduq weyaan qaala xadaanaa jaddi awowgii isna waa saduuq oo ah awowgii waxaa weeyaan waa cubayd ibnu caqiil waa saduuq qaala xadaanaa shucba waa imaamka can lashar ibn abi shaxda qaala samec saciid ibnu jubayr ninkii ad taqaaneen weeyaan taabiciga ahaa oo caalimka ahaa oo ninka xajaaj ahaa u dili jiray kacbada ku dilay an ibni cabaasi radi allahu canhuma can inabiy nabigan wuxuu ku yiri sal sl qal nabigan wuxuu yidhi in allaha alla caza wajal laa yanduru ma ega ilaa musbilizaar hoosguntiisa qofka raaraciyo hoos aadiyo meeshii laga rabay ka hoos mariyo ilaahay naxariis kuma ego weyaan ama ilaahay maba eego xadiidka shan kun saddex boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasir calamt akhbarna bishr ibnu khaalid qaala xadaثna gundar wa moxamede can shucba qaala samictu sulayman ibn hran alacmash can sulayman ibn mushir can kharasha ibn xur can abi dar alhifaari abu dar alkhifaari radi allah an arda qal abu der qaala rasul rasulka wuxu uhi sal slm alaaatun saddex laa yukallimuhum allahu caza wajalla yowma alqiyaama laa yukallimuhum lama hadlo allah alla weyna caza qaalibahay oo wajalla weynaa yowma alqiyamati maalinta qiyama lama hadlo walaa yusakiihim dembigoodana ma ahiro naarna kama ahiro walahum ay u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun mu'limun xanuujiya kow almannaanu qofka gallad sheegashada badan bimaa acطaa wuxuu bixiyey daa'iman waxaasaan bixiyo saasaan yeelay haakada kumiga aad bixiyey weligii waa daba taagan yahay qofka isaga ilaahay xaggiisa lama hadlo maalinta qiyaama ma tahiro waana cadaabaya rabbigan subxana wa tacala nacuudu biاllah kan labaadna walmusbilu isaara hoos guntigiisa qofka raariciya weeyaan waa maxalu shaahidka isna ilaahay xaggiisa ma eego mana tahiro cadaab xanuun badanna rabbi wuu geliya subxana wa tacala aadan biاllah kan saddexaadna walmunafiqu qofka bixiyo oo ku socosiy silcatahu badeecadiisa bilxalifi alkaadibi dhaar beenna qofka ku socodsiiya badeecadiisana ilaahay subxana wa tacala saddexdaas qodoba mid uma yeela weeyaan xaggiisa ma eego ma dahiro wuuna cadaaba rabbigan subxaana wa tacaala waaye xadiidka shan kun saddex boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam akhbarna maxamed bn raafic alqushayri qala xadadana xuseyn ibnu cali can cabdilcaziiz ibnu abi rawaad can salim ibn cabdilahi bn cumar bn cumar radi allahu canhuma qala wuxu cbdilahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm alisbaalu raaricinta filizaari hoosguntiga ayuu ku sugnaaday ama dhex gelayaa weeyaan ay fii daakhil izaar hoosguntiga isbaal haddii loo sameeyo wuu gelayaa kow walqamiisi iyo qamiiska qamiiska caadiga ah oo la xirto iyo wlcimaamati cimaamadi laftirkeed hadii inta aaya la raaraciyo ay xadda ka baxda oo ay dhulka jiidanta aydna way geli man jara qofki jiida minha iyada xaggeeda dhowrkaas shay-an shay khuyalaah yacni xarre kibir iyo wixii la midka ah iyo fanfaan laa yandur اllahu alweyne ma eg ilayhi xaggiisa yom qiyamati maalinta qiyaamo xadiidka shan kun saddex boqol iyo han iyo soddonood xadiis saxiixa qaala alimamu nas bna cali bn xujr qaala xaddaana ismaaciil ibn culaya miya qaala xaddaana muusa ibnu cuqba waa ninkii makhaaziga imaamka ahaa can saalim ibn cabdillahi bin cumar can abi cabdillahi bin cumar bin khadaab radi allahu canhuma ana rasul rasulka sal slam qaala rasuulkan wuxuu yidhi man jara qofka jeeda tawba maradiisa min alkhuyalaa'i fanfaan awgii iyo xarre kibir awgii laa yanduru llahu alwaynama ilaahi isaga xaggiisa yowma qamati maalinta qiyaama qaala abubakrin wuxuu yidhi waa saxaabigaa taqaaneen ya rasul rasuulka allow ina axada shiqay izaari hoosguntigayga labadiisa daraf mid ka mid ah ystarkii wuu raaracsadaa hoos uu degaa ilaa an atacahada daalika in arrinkaas aan la xarbiyo minhu xaggiisa mooyane oon mar kasta ka warhayo oon u ogaal ama u tooghaayo mooyane wuu iska raaracsani macuusta marka la somalki dad aan aad xerashada macuusta ku ficnano ay ka raaracsanayo isku aadayn somalki marka saas inaanu la xarbiyo mooyane ama la dadaala ama anaad ugu tooghayo mooyane waa iska raaracsan dhinaca raaracsani fa qaala nabiy nabigan wuxu uri sal slm innaka adiga lastamatid abubakarow miman duul yasnacu sameeya daalika arrinkaas hoyeelaa fanfaan awgii intuu sameeye matihid sidaa weyaan intaasaan ugu baxaynaa marka qaybihii ku saabsanayd isaarka iyo qaaricintiis wix la midka masalada nacam a a waa nacam lamana hadlaayo mana eegaayo nacam labada muxuu ahay waa ku dhe mararka qaar moogta waxay dhihi jireen kaftan iyo kaade faniinkeed ayaa lagu naargalaa maqli jirteen kaftan iyo kaade kaadi faniinkeed mararka qaar wax aadan wax weyn u arkaynin oo adi agtaada ka fudud ayaa naarta ilahay aad dalaf ku leeda adoon ogeyn ciyaadan bilah salaadiiad tukani soonkaad soomi khayrkaad la imaani wax baa iska fududaysan wixii allaan ugu geli waa khatar nabigeena markuu le sal slam annaaru aqrabu ilaa axadikum min shiraaki nacli waljannatu mila dalik naarta fandalka halkaas muxuu aha faraha dhexdooda xeraga yaroo ku jira oo kabaha dacaski wix la midka ah qofku ugu dhowi shiraaka ama suunka kabta ugu dhow yahay naarta way kaaga dhowdahay oo wax yar ayaad markiiba naar ku geli ciyaadan billah jannadan waa saas oo kale axaadiis ba noo astooratay ayaa jirta waxaan kala jeedaa marka mas'aladan ku saabsan isbaalka dadka ilaahay qadarkiis aad bay u fudaystaan weliba khaasatan saraawiisha u badan khamaysadan waad ku arkaysaa ayadna macuistan waad ku arkaysaa arrinka isaga ah arrin halisa waa arrinka isaga ikhwaani alkiraam yaan la fududaysanin marba haddii aad aragtaan wax ilaahay cadaabkiisa uu ku soo arooray amaba ilaahay inuusan qofkaas la hadlaynin soo arooray ama qofkaas inaan allah subxana wa tacaala tahiraynin soo arooray ama ilaahay subxana wa tacala xaggiisa inuusan eegaynin soo arooray yacni waa wax khatar wa annaga inaan fududaysano marka xaraga yar darteed ma habboona ma haboona culamada marka maraatib ay u yeelayaan maraatibta ay u yeelayaan waxaa weeyaan qof aanba u qasdaynin oo sida sayid abubakar radia allahu canhu arda oo kale ah oo isagaan u qasdayn marada ay ka raaracsani kadibna la xarbin markas kor usoo qaadi ka iskaal ma lahan ishkaal ma balahan waa qof aan u qasdaynin wixiina dee muxuu ahay waa taaqadiis wax ka baxsan dadkan isku dharxalisho iyo iskuhubqaadasho ma ahan waad aragteen taas ishkaal ma lahan qodobkaas nabigeenaba taskiya alayh sala slam ama baneeyey qofku waa hoos kaga soo qaado waa kada qodobka labaadna waxaa weeyaan qofka maa asfala min alkacbayni fa fi الnaar labada hanqow wix hoos ka jiro ooba ka hooseeyo naarta lagu geli ayadna waa qodob labaad qodobka saddexaad man jara qofkii jiidana qofkii jiido isna waxaa weeyaan saddexda cuquuba oo ama inaan la eegin ama aan mxuu ahaa lala hadlin iyo inaan la ahirin iyo cadaab mxuuha kulul in la siiyo ciyaadan bilah wax yaroo intaa leego iftuxula sarwaal yarood ayar iska gaabin karto ama iska hagaajin karto iska laabi karto ama khamiis yarood iska laabi karto iska hagaajin karto amaba macwiis oo wax hadda ay faa'iidaynayan aan aanay jirin inaad naar intaa la eg iyo cadaab intaa la eg ku gasho waa mushkilad arrinkaa marka runtii qofka mu'minka ah inuu ka dadaalo waa weliba dad ahlu cilmi ah oo culimo ahoo weyn ayaad arkaysa iyagoo musbihiina ah hor raariciyey xaqiiqatan cilmiyari ma hayso laakiin iyaga waxay ta'wiilsanayaan ooy muxuu ahay qiil ka raadsanayaan dhowr shay dhowr arrimood ayay ka raadsanayaan midda koowaad waxay leeyihiin waxaa weeyaan nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu ku xiray khuyala qofkii maradiisa u raariciyo fanfaan awgii iyo xarrakibir kaasay horta ay muxuu ahay qiil ka dhigteen dhakab tan labaadna waxay qiil ka dhigteen sayd abubakr ibn abi quxaafa khaliifat rasul lah sal l slm ayaa nabigeenna wuxuu yidhi musbilkii uu ku arkay wuuna u daayey sal اllahu alيه waslm waxyaabahaas ay marka ay akhyaartaa deliishadaan laakiin marka dhabta laga hadlo marka dhabta laga hadlo arrinta ayada saas maaha arrinta ayada saa ma aha tan abubakar daliil uma noqonayso tan koobaad maxaa yeelay abubakar wuxuu leeyahay nabi alla waa iga dhacdaa waana u tooghaya oo waan la harbiyaa maradii o dhanna mahna waa hal daraf culaysna wuu dareemayaa marka isaga marka nin caadi wix ka dhigti maahan annaga waad aragteen khamiiskii waxaa loo soo jarayaa inuu muxuu aha kabti meesha u hoosaysa qabto ayaa loo soo jaraya silwaag saasaa loo soo jaraya waad ku talageli hay waryaa baasha kor ha iga qaadin aniga luguhe way dhuuban yihin waxad yeelaysaa yaan la arkine waxaa weeyaan qari lugaha qari meesha eeraad qariso ma garateen waaba qofku talageli kaasma qof muu ah ilaa caado miyatal markuu masaajid soo gala marka ayaad inta hoos u duga soo weysaystaa saas ula harbina oo waxbulalaabaya oo kadadanya rafaadka haysta waad la yaabay kan ugu fiican waa kuwa qaarna haba kaftii ayb kula jirtaaba markaasaa qaybtii oo dhan ay ka go'aysaa haddii ay arrinta ayada wax bannaan ahaan lahayd sayid cumar kamaa fi saxiix markii nafta ay ka baxaysa aakhira ramaq aakhira ramaq markay nafta ka dhacaysay ayaa waxaa weeyaan wiil baa u soo galay markaasuu aad u ammaanay sayid cumar radi allah an arda dhallinyaro ahlu diinahu ahlu khayra ah, ammaan ayuu kala dullacay markaasaa wuxuu yidhi waxaad igu sheegaysaad waxba aniga uma arkee haddii u maanta ayuun dembi aan lii raacdeen jannana xataa maahan hadda xataa aan lii cadaabeen intaas kafaafada ahaan layd adii ahaan layd intaas muxuu ahaa haddaan helilaha maanta juuq ma dheheen markuu wiilka baxay ay wuxuu arkay wiilkiiyo muxuu ahaa marada u watay ay raaracday rudduu calaya algulaam wiilkii soo celiya ayuu dhahay sayd cumar caano marka la kabadsiiyo inta way ka daadanayan intan way ka daadanayaan xaaladaas ku sugan yihin markaasaa haddii wax sahlan ay tahay <laughs> xaaladda aad ku sugan yihin bal eega ii keena halkiiaa loo keenay markaasaa wuxuu yidhi wiilka walaalkay u dhalayow irfac isaarak hoos guntigaada kor u qaada kow laba arrimood baad ka helaysaa fa innahu anqaa lihawbika wa atqaa lirabbika kor u qaaditaanka aad kor u qaado hanka kor ka mariso laba faa'idaad ka helaysaa kan koobaad waxaa weeyaan horta ilaahay iyada uga cabsi badan oo amarka ilahay qof qaatay ayaad noqonaysaa oo waxaa weeyaan aanan khilaafin alla kacabsiino fiican baa ku jirta tan labaadna wa anqaali thawbika marnadan ayadaa ugu nadiifnimo badan oo hadda dhiiqada nairobi ad aragtay markaad kabaha gelis sarwaalka kiisku arkaysaa ruq wuba ruqayba soma arkin foolxumida nin dhan oo maasha allah yacni ah, madaxnimo iyo odaynimo iyo howla laga sugaa arkaysaa sarwaalkiis oo mxu meesha hoose shuf waa gooyi waraaba cunin wixii waxaa goy kabihii iyo dhulkii wixii aa wada goy wa calayhi marka culimmada waxaa weeyaan arrinta ayada aad bay uga hadlaan akhyaartana way ka hadlaan marka hawsha ayada ah yaanan qiilkaas sideedaba marba hadday cibaado noqoto oo qadiyada naar iyo naar la'aan ay noqoto naar la'aanta dooro naar la'aanta dooro culammadii asaa dahday iyo saasaa la dhahay iyo mas'alada waxa lagu doodaa madaxaada weeyaan ninkaan ha la dilo iyo lama dilaayo waa la cadaaba iyo lama cadaaba wa le adiga wa adiga sarwaalka wata ama macuusta wata ama khamiiska wata oo sarwaalkaadii khamiiskaadii macuustaada ay hanqawyada ka raaracaan culamada qaar waxay leeyiin naara hore lagaa gelaya shubuq oo xadiistan ay ku dhan yihiin axaadiis noocadda qaarna waxay leen maya haddii uusan kibir u samaynin adiga marka adaa lagugu doodi madaxaada lagu doodi naartaada lagu doodi iyo jannayntaadi waa khatar marka ha ku khamaanin diintaada waad nooshahay caafimaadaad qabtaa maskaxdaada waa shaqayna xadiis waa ka hor yeelaan dadkana ha la gaarsiiyo yaanan muxuu isbaalka isaga ah la fuudaysan نعم نعم حاج ها waa sax wa a waa ku jirtaa <laughs> kaba soo qaad mararka qaar waa kugu dhib ad aragtay mararka qaar kaniicay waxbaa meesha jirta moogta ama dhaxanaad yar dareemaysaa xiliyada qaboog zaa'idka marka haddii ad ilahay habeenka soo kaciyo soo yar istaagto macwista ad xihan tahay marka xilligaas oo kale waa tarafaadiga waa runo ficlan markaas oo kale soo kasaan iska gashtaa inta kor laiskaga qaato ama marba haddii cibaada loo soo istaagay ayada laiskaba tuuro oo de dharka caadiga ahaa um, khuduu ziinatakum cinda kulli masjid samayn marka waa kaas oo isagoos kadibna hoos laga gashto fainahu atqى lirabbika waanqى liawbika atqى lirabbika waanqى lihawbika waa yahay <clears throat> waxaanu gudbaynaa duyuul nisa raggi haddii saa la yidhi dumarka ka warrama ayago waa loo ogoliy weliba waaba waa laga rabaaba xadiidka شhan kun saddex boqol iyo lix iyo soddon صحيح قال إمام نسائي رحمنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق بن هانم الصنعاني قال حدثنا معمر راشد can ayub asakhtiyaani can naafic mawla cabdilahi bn cumar an ibn cumar radi allah canhuma qaala cbdillahi bn cumar qaala rasul rsulka wuxu yiri sal slem man jara qofka jeeda tooba maradiisa min alkhuyalaa faanfan awgii lam yandur illaahu alla weyne maegi ilayhi xaggiisa qaalat umu salamata umu salama waxay tii yaa rasul rsulka allow fakayfa tasnacu nisaau dumarka maxay ku samaynaan biduyuulihinna faraqooda oo faraqa hoose oo marada raaraceeda maxay ku samaynayaan qaala hiya turkiinahu shibran haltaa kaa raaraciyeen manka haqoonka laga bilaabo qaalad waxay tiri idan tankashifu aqdaamuhunna gamdahooda ayaa bannaanka imaaday allahu akbar war maanta wax joogay waxaa laga hadla isma lahaba kow qaala wuxuu yidhi turkiwaxay eh, eh, eh, tiri marka ummuna umu salama idan tankashifu aqdaamuhun muxuu ahaa gomadooda ayaa markay tallaabo qaadaan a ah, muuqani oo la arki cawradoodii qaaluu turkiinahu turkiinahu diraacan dhudhun ayaa muxuu ahaa ay raanicinayaan turkiinahu waxay raanicinayaan diraacan dhudhun amaba eh, hahay walaa taidna calayhi ama waxaad raaricinaysaan dhudhun walaa taidna calayhi ha kordhinina oo dhudhun ka badan haddii la raariciy dee xaalad waa lagu kufayaaba waxaan arki jir gabdha xilliga sagaashan iyo labada iyo sagaashan iyo kow sagaashan saddexdii meelahan asli weliba dhoobo badan gabdhadaas camal oo dhoobada qaybtoosoo dhan ay ka gashay arki jir hadda xaaraan inaad indha saarto haba ka yaabin bal raaraadiyi halba allah ka dhige dadka waxay ahaayeen laba qaybood dad diinta ficlan wadaada ah raggii dumarba iyo dad iska caadi ah iyo dad fasaahsan saddexda qaybaada la kala ahaa dad diinta ku camalfalkeeda iyo sunnada ku dhegan oy daacad ka tahy iyo dad soomaali weynska oo mataqaanaa caadiga taqaanin ah iyo dad munxarifiin oo khariban taasaa la kala ahaa hadda laakiin wixii dhanba maxay noqotay waa la isku qasme saad ugu haysataa diin qof ay dhab ka tahay oo aadalka isagoo muxuu ahaa bad kale ku dhacay nasal allah asalama alcaafiya xadid saddex kun an boqol iyo todoba iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nasai an tlaqna alcabaas ibn waliid ibnu masyid qaala ahbarnii abi oo ah alwaliid ibnu masyid ah qaala xadaana awsaaciy waa cabdiraxman bn camr alawsaaci qaala xadaana yaxya bn abi kaiir can naafic mawla cbdillahi bn cumar can ummi salamata radi alla canha anaha umu salama dakarat waxay sheegtay lirasul rasulka u sheegtay sala allahu alayh waali wasalam duyuula nisa dumarka faraqooda ama marada qaybta hoose daylka faqala rasul uu sl sl qiila shibran taa ka haraara yeeno qaalat waxay tir umu salma idan xilliga ayadaa day sac wax u dhacaan yankashifu canha uu ka faydmi oo cawradiiya la arki qaal turki diraacan dhudhun ay raaracinaysaa walaa tadiidu calay ayna kordhaynin xadiidka shan kun saddex boqol iyo sideed iyo soddonaad xadiis saxiix qaal imamna sahlan akhbarna cabdirajabaar ibn cala ibn cabdiljabaar can sufyaan ibn cuyayna qaal xadathana ayuub ibnu muusa can naafic can safiya safiya binti cubayd aaqafiya weyaan gabadhaas qiila laha idraak inay nabiga ay haleeshay ayaa la sheegay daaraqudnin wuu inkiray ujnin wuxuu yidhi waa iqa gabadha iyada ah nacam waaya can ummi salmt mminiin radi la anha ana nabiya nabigana sl lama goortii dukira la sheegay fi lizaari hoosguntiga maa dukira wii la sheegay hoosguntiga ayaa wax laga sheegay Eh, waad garanaysaanoo naar in lagu gala iyo hawlahaas waa soo marnay haddii hoos loo raariciyo qaalat umu salmt waxay tihi fakayfa sidaba binisa dumarka see la yeeli xaalkooda waa sidee haddii raggi saa la yidhi marka umu salama hadda mukhayala ay sheegaysaa wax khuyala miyay ka hadlaysaa waa may raaricintuun bay ka hadli dumarkiina ayagana ma koray u qaadayaan see wax la yeeli waa qaala wuxuu yidhi yurkhiina shibran taa kay raaricinayaan qaalat waxay tihi idan tabdu aqdaamuhunna gamdahooda ayaa muuqani markaa qaal fadiracan dhudhun laa yaziidna calayhi kordhin xadiidka shan kun saddex boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadis saxiix qaala imam nasai akhbarna moxamed ibn cabdilacla qaala xadaثana nadr nadarkaas meesha kuma jiro sheekh nuur maxaa kuu qoran ma ku jira annadar kuma jiro meesheeda laga tuuro moxamed ibn cabdilacla qaal xadaثana almuctamir bn sulaymaan weeyaan wh bn sulaymaan qaala xadaثana cubaydillahi bn cumar alcumari can naafic can sulaymaan ibni yasaar can umi salma qaalat waxay tir um slma su'ila waxaa la weydiy rasulka sal slm kam inteebay tajuru almaratu haweenayd jidaysaa min dayliha faraeeda hoose qaala wuxuu yidhi shibran taaka qaalat waxay tihi idan marka iyadaa ah, yankashif canha uu ka faydni qaala wuxuu yidhi diraacun ay huwa isaga diraacun waa dhudhul qaybta la jiidi laa taziidu calayhi ma kordhiso baabunahyi reebid liska reeb ayuu baabkan u baab yahay can ijtimaali asamaa isduduubka dhagoolaha ah isduduubka dhagoolaha maxay tahay maro ayaad qaadanaysaa adig dhan waa isduduubi ma garat waa sijilaata iska dhegaysa sijilaynaysaa go' weyn aad qaadani markaasaad isduduubi gacan iyo wax bannaan kuu yeella haba yaraatay ma jiraan adiga dhan ba waa isduduubaysaa kurka iyo wejiga unbaa kaa soo jeedi arrintaa id lama ogola maxaa yeele qofkii wax walbaa qabsan kara xabsigu isgelinayba waa khataru ku jira inuu meesha ku dhinto ama la talaaraba ama danihii laga rabay cibaadad noqotaya iyo yacni waxqabsi noqotaya kulli uu beeli qofkii marka lebiskaas noocaas lama ogola qofka muminka ah siduu allah u khalqi subxaana watacaala in laga xayira maaha xadiidka an kun saddex boqol iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasa q bn sacid qala xadana ibn sacd can shaabi zuhri can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba ibn mascuud wayaane can abi saciid alkhudri sacd ibn malik bn sinaan radi allah anu arda qala wuxu yihi sacd nahaa rasul rasulka alle wuxuu dihi sal slm can ishtimaali samaai suduubka dhagoolaha wa an yaxtabiya inuu dooniyaysto qofka fii awbin mara waaxidin ee keliya laysa uusan calaa farjihi farjigiisa minhu marada xaggeeda shay waxba uusan ka ahayn labada arrimoodoo la diida waxaa weyaan qofka inuu mara intuu qaato isduduuba meel u bannaanba ay jirno asaga dhanba uu saa u xirmo u togmo taa lama ogola tan labaadna waxaa weeyaan qofka go'o bas ayuu haystaaba hosgunti amaba macuus ayuu haystaa macuus ayuu qof ku doonyaysto jilbaha uu saa ugu xirtay meeshii muxuu ahaa cawrada ay ku jirtay farjigana wax saara lama arka lama ogola arinta ayada lama ogola ee cawrada yaa bananka taa lama ogti lama ogola waayo xadiidka shan kun saddex boqol iyo kow iyo fartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alay atulah akhbarna alxuseyn ibn xurayf qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can zuhri maxamed shaab zuhri can caطaa ibn yaziid can abi saciid alqudri radi allah anhu ardaa qaala wuxuu yidhi abu saciid nahaa rasul rasul wuxuu diiy sal sl an ishtimaal samaa suduubka dhagoolaha ah waan ixtabiya inuu ku donyaysta rajulu ninka fii tawbin marawa axdina keliya laysa calaa farji farjigiisuusan hayn minhu shayun minhu aggiisa waba usanayn doonyaysiga waa taqaanaan sooma yaa hadda yaa jilba iran yaa hadda jilba iran ha saasoo mar loogu xirta wayaan u dhiib sheekh go-aas jazaaka allahu khayran ama adigaba xiro aad bay soomaalida soomaalida iyo manta intaan arkay soomaalida iyo manta wax kaaga badan ma arki waasaan doonyaysi waa ixtibaagsaan wa ya marka sidaan oo laakiin ayada kaligeed ay tahay mar kale mar kale u abaa muxuu ahay tarobaro kale ay jirin waa tanaan la ogolay sidaa weeyaan waa yahay jazaaka allah khayran baabu nahyi rabiliskraabi baabkaan u baab yahay can alixtibaa in lagu doonyaystay fii dawbin waaxidin hal mara waa sida haddun aan sheegaynay aad wa adii qaala aimam abarna qtay bn saciid ama xadana qtay bn sacid qala xadana lays bn sacd almisri can abi zubayr yarxamuk allah can jaabir bn cabdilah radi allah canhuma xadiidku arubaaxi ana rasul rasulk sal slm qaala rasulka naha wuxuu diiday rasuulkeenna can ijtimaali samaa suduubka dhagoolaha wa an yaxtabiya inuu qofka ku doonyays fii towbin waaxidin halmare baabu lubsi alcamaa'imi cimaamooyinka in la xirto ayuu baabkaan u baab yahay alxarqaaniyati muxuu aha madmadow xarqaaniya waxaa weeyaan sawda alaa kama ana annahu axraqat الnaar cimaamadaha gubnoodka ah oo midabka gubnoodka lah madow meela dab u maray sooma arkin sooma yaro madooba oo cadaan yaroo ku jira cimaamadaha noocaas in la xirto iyuu baabkan uu baab yahay hadda cimaamada noocaas taqriiban miduu habeen dhaxasaagan watay oo kale waan filaya oo garbahan ku watay ama xataa muxuu ahaa taqriiban khamiiska noociisa inay tahay waa laga yaaba u dhow ka aad uguma fogo waayahay xadiidka an kun saddex boqol iyo saddex afartaad xadii saxiixa qaala alimam nas talaqbana cabdullahi bn maxamed qala xadana cabdiraxman mahdi waa imaamkii qala xadana sufyaan athawri can musaawir eh, alwaraaq alkuufi shaacir can jacfar ibn camr ibn xurayf can abi abi camr bn xurayfa radia lahu anu raimula qal radia allahu anu arda qal wuxu raytu waxaan ku arkay cala nabi nabigan ku ark sal slm cimaamatan cimaamad ayaan ku arkay xarqaaniyatan gubnood gubnoodka kalarkiisa amaba midabkiisa lah aan ku arka weyaan marka nabigeena cimaamadaha u xihan jiray waa noo imaan doontaa madow xataa u xihan jiray baabu lubsi cimaamadaha xirashadooda baabkaan u baabay assuud ee madmadow in ay bannaan tahay oo nabigan uu xihan jiray ayuu baabkaan u baabay xadiidka an kun saddex boqol iyo afar iyo afartanaad xadii saxiixa qala imam said qala xadana mucaawiyat bn camar qala xadana abu zubayr maxamed muslimi can jaabir bn cabdillahi waa rubaaci xadiidka ana rasul s sl slm dakhala wuxuu galay yowma fatxi maka maalinta furashada maka oo maka la furinayo calayhi korkiisana wuxuu u ahaaday dakhala yowma fatxi makata maalinta maka la furinayo maka ayuu soo galay wa calayhi korkiisa ay ahaat cimaamatan cimaamo sawdaa ee madow bikayri ixraamin ixraamna la'aantii ama ixraam la'aantii oo maalinta maka la furaayey xaji cumratoo lama xirnayn saa weyaan hawl kale lagu jiray xadiidka shan kun saddex boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas akhbarna camr ibn mansuur qaala xaddaثana alfadl ibn dukayn can shariik ibn cabdillahi alqaadi weeyaane can amaar ibn mucaawiyat aduhni adduhni can abi zubayr can jaabir bn cabdillahi radi allah anhuma qala jaabir dakhala الnabiyu nabigan uu soo galay yowma alfatxi maalinta maka la furtay wa calayhi korkiisa ay ahaad cimaamatu cimaamo sawdaa ee madow baabu irkhaa'i arafi alcimaamati cimaamad darafkeeda oo laga raariciyo bayna alkatifayn labada garab bartamahooda laga raariciyo weeyaan wax hadda ka raaracsan meesha kama muuqdaan ummadda dhan waa hay ah, wax madax bannaan iyo wax wahaabiyoobaa loo kala bahay iyo koofiyad wax iska xirtay reer magaalooba sidaydoo kale eh, cimaamadda waxaa waa duub saalixyada taqaanin duubki dhab inta laisku siiyo kadibna halkaa laga raaricin jiri wa tabliiqa laba waa iyaga hal xabad ah maaha waxda waa laba daraf laakiin tan waa tii saalixiyado halkaas laga ridi jiray oo taqaanin waayahay xadiidka an kun saddex boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam na mxamed aban qaala xadaثana abu samata wa xamaad ibnu samata weeyaane can musawir alwaraaq can jacfar ibnu camr ibn umaya can abihi abihiis waa reer qurayshe qaala wuxuu yidhi oo ah camr ibnu umaya radia اllahu anhu arda qaala wuxuu yidhi kaanii waaba ano anduru eega asaacata hadda ilaa rasuulilah rasuulka alla eega sala allahu calayhi waali wasalam uu ii muuqda cala mimbari isagoo mimbarka saaran hadda anoo ujeedoo kale weeyaan wa calayhi korkiisa ay ahaatay cimaamatan cimaamo sawdaa ee madow qad arkhaa uu raariciyey darafaha darafkeeda bayna katifey labadiis garab dhexdooda ka raariciyey waaba arrin ii muuqata hadda saas ayuu nabi yidhi sala ayuu yidhi ninka la yidhahdo ninka la yihahdo camr ibn umaya radia allahu canhu wa ardaa imam muslim xadidku soo saaray baab tasaawiir baab imtixaana ee halkaan ka bilaabayna oo sawir la yihahdo waa kan horteenna yeed mujadan baabu tasaawiir allahna baxsada sawirada iyo baabkan baab xadiid saddex kun shan boqol iyo xadiidtan annaga aynugu dhegan yihin caw iyo intan lamidkaa iyo ummaddan dhan telefoonadii jawaabka lagu wata iyo waxa un muxuu aha sawiro guryaha ku dhegan iyo adduunkan iyo wahaa kada allahu almustacaan xadiidka sheku saddex boqol iyo todoba afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam abana qutay bn saciid qaala xaddaana sufyaan ibnu cuyayna can zuhri can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba ibn mascuud can ibn cabaas radi allah canhuma can abi alxa saxaabiga jaliilka zayd weeyaane ana nabiya nabigana sal slm radia allahu can abi alxa wa can jamiici saxabati rasuli lah sal slm ana nabiya nabigana sal slm qal nabigan wuxuu yidhi laa tadkhulu lmalaa'ika malaa'ig ma gasha baytan guri fii gudihiis ahaaday kalbun ay walaa suuratun iyo sawar allahu akbar xadidka shan kun saddex boqol iyo siddeed iyo afartanaad xadis qala imamna sacid akhbarna maxamed bin cabdilmalik ibn abi shawaarib qala xadaثna yaziid qala xadaثna macmar can الzuhri can cubaydillahi bn cabdillahi bn cabaas radi anhuma can abi طalxa waa riwaayat saxaabiyin can saxaabi labada xadiisba qaala wuxuu yidhi abu طalxa samictu rasul baan ka maqla sal sl yqul isagoo lam laa tadkhulu ma gasha almalaa'igtu malaa'igta beytan guri fiihi guriga gudihiis uu ahaaday kalbun ay walaa suuratu tamaaiila sanamyaal sawirkood uu ahaaday weeyaan aad qal imam abarna cali bn shucayb qaal xadaana macan ibn yaziid araqashi aan filaya qaal xadaana malik ibn anas can abi nadr can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutbat bn mascuudin anahu cubaydilah dakhala wuxuu galay abu alxa yuu galay alansaariya cud isagoo booqanay xadiidka hore waasita udhexaysa sooma jeedaan kan laakiin waasita ma lahan ibn cabaasaa meesha ka baxay yani marka hore ibn cabaasuu ka wariyey markii labaadna isaga laftiisa abu alxa ah hel sida ka muuqata anahu isaga dahala wuxuu galay calaa abi alxa ayuu galay alansaari yacuudu isagoo booqanay fa wajada cindahu sahl ibnu xunayf ayuu kula kulmay sahl ibn xunayf isna la jooga ayuu u tagay fa amara abu alxata abu alxa wuxuu faray insaanan qof ayuu faray yanzicu inuu siibo namatan go' taxtahu hoostiis go hoostiis ku jira inuu ka bixiyo ila waa nin sakaraad saa u jiife go iga bix ayuu faray in laga bixi go kow faqaala lahu sahlun sahl ibnu xunayfa wuxuu ku yidhi lima tanzic maxaad go u siibaysaa qa لأنa فيhi tasaawiiru sawiro ayaa gudihiisa ahaatay لأنa فيihi tasaawiir sawiro ayaa ahaatay waqad qaala wuxuu yidhi dhah fiiha sawiradaas rasulka rasulka sl slm maa qaala maa calay dogsoonta markuu sawirada ka hadlaayay aad buu muxuu ugu digey qaala wuxuu yidhi alam yaqul musni rasulka sl slm markuu sawirada ka hadlaayay ilaa maa kaana wuxuu aada raqman calaama fii tawbin mara ku yaalla bas oo intaas nabiga ma dhihin yani mara yar wuxuu ku yaallay ma lahan soo nabiga muuse dhihin calayhi salat slaam qaala wuxuu yidhi marka ninka la yidhi abu alxa ayaa u jawaabayoo qaala wuxuu yidhi bala haa walaakinahu isaga oo in meesha liga bixiyo oo sawirkaa liga qaado oo nasci lagu sameeyo ayaa adyabu u wanaag badan linafsi naftayda taas ayaan muxuu ahaa ku deganahay oon ku xasiloonahay weyaan lidaalika culama allahi sawirada la qaado culimada waxay u qaybiyaan khaasatan maxamed sal uthaymiin caleyh ramat rag u horreysa warradan fotograafka ah inay bannaan yihiin caddeeyey ayaa waxaa weeyaan aan xaramka ama masjidka nabiga calayhi salatu salaam ayaa habeen habeenada ka mid ah mis xaramka ma may waxay min mina masjid alkhayf masjid alkhayf ayaan marka maqlay marna waxaa weeyaan masjidka nabiga mxuua kaga dhegaystay marna cajal uu duubaa ka dhegaystay waana taqriiban sidaan isleeyahay sida uga habboon wa wuxuu leeyahay sawirada qaar waa daruuri waa daruura maba laga maarmi kara hadda kaba soo qaad kitaanbulashada dalkan aad ku joogto iyo sharciga ad ku joogto aqoonsiga haddii aan sawir laguu saarin ma noolaan kartaa xabsigaa lagu dhigi ama lagu dili maba sawirgal ma waa daruura ma noolaan kartidba adoon wadanin hadda waddankan wuu bannaan yahay min baab daruuraat midda labaadna xaajiyaat waa xaajiyaat waxaa ka mid ah laysanada iyo shatiyada iyo baasaboorada ayuu ku maalay baasaboorada khaasatan iyadna waa xaajiyaat waa arrin aan laga maarmaynin inaad ganacsato inaad xajiso inaad cumraysato inaad dana qabsato haakada waa arrin xaaji iho ah loo baahan yahy iyadna inay bannaanta tan saddexaad wuxuu ka soo qaaday baabka la yidhahda kamaaliyaat oo qofki inuu muxuu ah xaraga iyo xasuus iyo howlahaas iyo taa w xaaraad waan xasuustaa soo ma garan xaajiyaadka marka mid kana duruus lagu duuba muxuu soo gelaya ma daruuriyada ma xaajiyada ma kamaaliyada xaajiyaada soo geli tacliinta iyo wix la midkaa marka baabkaas waa baab dheer oo laakiin maca daalika ilaa haddeertaana maanta la jooga weligii qalbigayga sawirkuma xasilin abadan fi taarikh abadan nooc kasta culammada qiila u raadiyeen waxay sheegeen waa kada axaadiista noo imaan doonta o arki doontaan waa imtixaan nasal allah asalama alcaafiya hmm. ya sheekh adiga <laughs> qaar waay ku leeyi waa muraayad oo kale adig muraayad caadi ah, isku firis badan way leedahay waa muraaday ha kii oo meel lagu celi way ku leeyihin adiga qiil ma yala ee muxuu ah axaadiistan waad u jeedaan xal allah astura waayahay waaba waqti waa dhammaa lan filaya hada wallahu aclam wa sala allah waslam abdil rasul mustafa